أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online ay idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah الناسخ والمنسوخ casharka saddexaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku soo jiray abyaaddii ku saabsanaa aayaadka mansuukha ah ayaynu ku soo jirnay marka laba habeen waxaynu samaynay xoogaa hordhac tarjamo shaykha ah iyo mawduuca naskhiga oo aynu isagana ka sheegnay xagga tacriif ahaan macnaha wuxuu yahay iyo shuruudaha uu leeyahay ayaynu wax ka tilmaanay si loo garto nasakhaadda waayo marka la leeyahay aayaddani waa mansuukho ama la leeyahay mansuukho ma aha haddii naskhi wuxuu yahay aan la garanin dema suuragal aha in la fahmo waa mansuukhiyo mansuukha maaha alxukmu cala shayi farcun can tasawurih ahlu cilmigu waatay yidhaahdaan xukumaadda shay la xukumayaa waxay farac ka tahay garashada la garanaayo marka hore haddaan shaygii la garan in la xukumaa ma dhici karto in wax loo xukumo oo la yidhaahdo saasuu yahay iyaduna ma dhici karto marka naskhi haddaan la garanayn oo aan la fahmin naskhi yacni tanaa mansuukha iyo mansuukha maaha lama garan karo mawduuca guud waa sharaxnay abyaadda waxa fiican kollay in la qaybo ayaa fiican waana abyaad kooban waa toban bayd aad bay muhim u tahay weliba tobankaa bayd aayadahay sheegayaan sida saxiixa ah bacdigood baan mansuukh inay yihiin ayna raajix ahayn oo aan loo sallimin oo loo nabadgelin suyuuti ahlucilmiga qaarkood waxay ka dhigayaan qadarka mansuukhi toban aayadood inay yihiin qaarna waaba ka sii yaraynayaan oo sagaal bay ka dhigayaan qaarna lix aayadood bay ka dhigayaan sheekhii la odhan jiray mustafa zayd ee mucaasirka ahaa waxa uu qoray kitaab weyn oo aynu xalay sheegnay oo an annasku fi lqur'aani alkariim la yidhaahdo waa kitaab laba mujallad ah waa kitaab weyn weeye risaala cilmiyaanu ku qaatay kitaabkaas waxaanu niqaashayaa oo ka hadlayaa laba boqol iyo saddex iyo sagaashan aayadood oo intaba lagu sheegay inay mansuukho yihiin bacdi ku sheegeen ikhtiyaarkiisana marka dambe wuxuu arjaxayaa qadarka mansuukhi lix aayadood qura inay yihiin waa lix culamo kale sagaal bay arjixeen oo mawduucan wax ka qoray sheekha hadda kitaabka sharxay oo ibnu xisaam la yidhaahdo isaguna waxa uu dooranayaa toban aayadood inay yihiin inta mansuuqahay ha odhanin idiraabkani waa maxay aayaadka qaarkood ijtihaadaadka iskhilaafaya oo culammada qaarkood ijtihaadkooda waxay u muuqanaysaa inay mansuukho yihiin qaar kalena waxay u muuqanaysaa inay mansuukho ahayn marka qadarka la ysku waafaqsan inay mansuukho yihiin aad iyo aad bay u yaryihiin kollayba inta abyaaddan lagu sheegay aayadaan ku jirinoo mansuukhi ma jirto aayad la arjaxayo inay mansuukho tahay oo abyaaddan aan ku soo aroorin ma jirto saas aawadee hadalka uu sheikhu yidhi wahaaka taxriira aayin laa masiida laha waa fii maxalli dheeraad ma leh yacni wax kale laguma soo kordhin karo ma odhan waxba lagama dhimi karo laakiin wuxuu tilmaamay wax kale in lagu soo kordhiyaa kollayba meesha in lagu ibnu xisaam markuu sharxaayo wuxuu odhanayaa sida muuqata waa inaynay ziyaado lahayn oo wax lagu dari kara aynay jirin qowlka saxiixa marka lagu soconayo allele haddii laga tegi waayo laba aayadood baa ugu dhowaan lahaa buuhi labadii aayadood buu deed soo aroorinayaa dabeedna markaasuu iyagana labada aayadoodna wuxuu arjaxayaa mansuukha inaynay ahayn labada aayadood waa aayadda ilaahay yidhi laa ikraaha fi ddiin waa mid aayadda kalena waa aayadda suuratu nisaa ku sugan fama istamtactum bihi minhunna faaatuuhunna ujuurahun labada aayadood waxay ka mid yihiin aayadaha lagu sheegtay inay mansuukhan yihiin marka kuwa ugu soo dhowaan kara kuwa naskhi lagu sheegto oo la yidhaahdo waa mansuukho waa labadaas wuli aayaddan hore ee suuratu albaqara laa ikraha fi ddiin xadiis baa ku soo arooray haabitoo sugan can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala kaanat ilmar'atu takunu miqlaatan fatajcalu calaa nafsiha in caasha laha waladun an tuhawidah falama ujliyat banu nnadiiri kaana fiihim min abnaa'i alansaar faqaaluu laa nadacu abnaa'ana faanzla allahu tacaala laa ikraha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghay xadiidkaa sanadkiisu waa saxiix ahlucilmiga qaarkoodna waa saxiixiyeenoo sixadiisa waa sheegeen sheekh albaanina waa ka mid culammada saxiixisay wa kadalika sheekh muqbilna waa saxiixiyey marka xadiisku waxa uu tilmaamayaa waagii hore qabla alislaam baa waxaa jiri jirtay dumarka qaarkood inay noqdaan miqlaad miqlaad waa maxay waa gabadh carruurtu ka baxdo ilmihii u dhashaaba waa dhintaa marka gabadhu sidaa ay noqoto carruurtu ay ka baxdo ayaa qablalislaam qaar waxay isticmaali jireen islaamnimadii ka hor inay ku nadraan haddii ilmo u noolaado ilmaha inay yuhuudi ka dhigto markaasaa waxaa dhacday caruur sidaa lagu sameeyey islaamnimadii ka hor oo sidaa yuhuud looga dhigo yuhuudda loo geeyo yuhuuddii waxbareen maadaama ay gaalo ahaayeen carabtii madiine degganaa diinna yagu aynay haysanin oo u abtirsanaynin dee diin waxay bidayeen qolada yuhuudda ee la degan qolyahaasaa wax akhrin jiray iyaguna ummiyiin bay ahaayeen marka ilmihii si ugu noolaado waxay ku nadri jireen inay yuhuudda u geeyaan oo ilmaha yuhuudi ka dhigaan carruurihii qaarkood baa sidaa yuhuudiyaddii u qaatay oo u yuhuudiyoobay qoladii reer banu nadiir ee yuhuudda marka ahayd markii ballankii ay buriyeen ee madiino laga raraayey dagaalku intuu dhacay dabadeed markii dambe markaa heshiiska ay kaga guureen madiina oo la yidhi markaa waxa weeye ka guura waa idin badbaadinaynaa yagaana ballanburyada sameeyey ayaa carruurtiina markaa inay raacday doonto waalidiintii qaarkood baa waxay yidhaahdeen carruurtayada dayn mayno carruur yaryar maaha waa dad waaweyn markaa carruurtayada waa kala hadhaynaayo bimacnaa waxaanu ku khasbaynaa islaamnimada inay ilaba ilaa islaamaan markaasaa aayaddu soo degtay laa ikraaha fi ddiin yacnii khasbidii diinta kuma sugna ay laa tukrihu axadan cala ddiin baa macnuhu u dhacay yacni cid marka waxa weye diinta ha ku khasbina marka tafsiirka aayadda la fasiraayo wejiyo kala duwan baa lagu fasiray culammada qaarkood caan bay ka dhigeenoo waxay yidhaahdeen gaalna diinta in lagu khasba ma aha qaarna waxay yidhaahdeen gaalada jizyada bixinaysa ee gibirka ogol in la yidhahdo gibir bixin maysaana ilaaba ilaa waa inaad diinta soo gashaan taa lagu khasbi maayo sidaa lagu odhan maayo o lagu khasbi maayo oo waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdiga caam ah khusuus baana looga jeedaa waana khabar looga jeedo nahyi looga jeedo culammada qaarkoodna waxay u fasireen khabarnimo waxay dhaheen mee khabar quman baa loo jeedaa oo waxaa laga tilmaamayaa idinku cidna diinta kuma khasbi kartaan oo qalbigiisa islaamnimada ma gelin kartaan khasab kuma gelin kartaan waayo dadku quluubta quluubta dadka kale awood kuma leh haddii xataa ruuxa ay dirqiyaan daahirka iyo muuqaalka sare dirqinayaan laakiin ictiqaadka qalbiga ma dirqin karaan mana ogaan karaan qalbigu wuxuu ictiqaadsan yahay ma ogaan karaan ahlucilmi badani waxay arjaxayaan aayaddu inaanay mansuukho ahayn ay muxkamo tahay qolyahale waa mansuuqo waxay leeyihiin markii dambe gaalada waxaa la doorransiinayey dee in ama lala dagaalamo ama in waxa weeye ay diinta soo galaan laakiin dee jizyada lafteedu waa jirtayo inkastay fuqahadu isku khilaafsan yihin cidda jizyada laga qaadaya ma ahlu kitaab iyo majuusoo keliya mise gaal kasta oo kufrigiisu asli yahay jizye waa laga qaadi karaa fuqahada ku kala duwan fuqahada qaarkood waxay qabaan oo shaaficiyaduba ka mid yihiin cidda jizye laga qaadaa waa ahlu kitaab sida naska aayaddu sheegaayo aayatu tawba iyo majuus oo xadiiskii bukhaarigu ku soo arooray ana nabiya sala allahu alayh wasalam akhadaha min majuusi hajar in nabigu sala allahu alayh wasalam jizyada ka qaaday majuuskii meesha hajar la yidhaahdo degana inuu ka qaado culamada qaarna way camimayaanoo waxay leeyihin kaafir kasta oo kufrigiisu asli yahay jizye waa laga qaadi karaa bay culamada qaar leeyihiin oo waa camimayaan waxaanay ka daliishanayaan xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyay min xadiisi burayda oo sheegaya mushrikiinta ogeysii oo waxaad doorransiisaa inay islaamaan oo u bandhigtaa ama inay jizye bixiyaan alxadiis xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyay almushrikiin baanu xadiisku sheegayaa saas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaateen inuu caam yahay oo gaalo oo dhan laga qaadi karo jizyada ayay ka qaateen markaa jizyaa laga qaadayaa oo waa la daynayaayoo lama laynaayo ila haddii jizye laga qaado waxay noqonaysaa inay leeyihiin markaa dimma inay leeyihiin cahdi khaasay leeyihiin oo ahlu dimma weeyey dimmaduna waxay ku yeelanayaan ammaan joogto ah axkaamta muslimiinta ku dareeraysa oo lagu xukumaya jizyadana waa laga qaadaya waxa jizyada looga qaadayaana waxay tahay waa lixaqni dimaa'ihim si dhiigagooda loo dhowro taas yadaa weeye marka culammada qaarkood waxay leeyihiin aayaddan laa ikraha fi ddiin waxaa lagu nasakhay aayadda aayatu sayf oo in gaaladii la laayo oo aan la daynin aayaddaasaa lagu nasakhay faida insalakha alashhuru alxurumu faqtulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum laakiin marka la arjaxo sababta la eego adilada kale caamkaana la eego tanna la yidhaahdo xaalad khaasay tilmaamaysaa wa cumuumu yuraadu bihi alkhusuus sidaas la yidhaahdo tacaarudaan la jamcin karayni meesha kama imanayo maxaynu nihi naskigana maxaa u sharti ah waa in labada daliil ay iska hor yimaadaanoo tacaarudaan oo iswaafiqi waayaan oo si lagu kulmiyaa oo laysugu keenaa la waayaa markaasaa uu imanayaa naskhi laakiin inta jamci suuragal yahay naskhi laguma markaa xambaarayo waljamcu waajibun mataa maa amkana ilaa falilaakhiri naskhun buu yidhi marka sidaas aawadeed haddii la yidhaahdo khabarnimaa looga jeedaa yacni waxa weeye oo xukumnimo loogama jeedana waa caddahay laakiin sababu nusuulku wuxuu u eg yahay in xukum looga jeedo oo khabar maxdiya ah aan looga jeedin sababu nusuulka ayaa qariino u ah sidaa markay tahayna waxay noqonaysaa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus caamnimo khaasnimo looga jeedo ayuu noqonayaa mar haddii caamnimo khaasnimo looga jeedo uu yahayna adilada kale caamka ah ee tilmaamaysa gaalo oo dhan in la laayo tilmaamaysa kama hor imanayo marka saas aawadeed raajixu waxay tahay waa inay muxkamad tahay oo inay mansuukho ahay aayadda labaad ee shaarixu uu soo arooriyey waa aayatu nnisaa fama istamtactum bihi minhunna fa aatuuhunna ujuurahun yacni kuwa ku raaxaysateen oo dumarka ka mida waxaa siisaan meheradooda siiya al ujuur waxaa looga jeedaa meherada ayaa looga jeedaa aayadda bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen waxay ku saabsantahay nikaaxulmutca guurka mutcada la yidhaahdo bay aayaddu ku saabsantay waana sida laga soo raray cabdullaahi ibnu cabbaas iyo taabiciinta qaarkood sida laga soo raray weeye cabdullaahi ibnu cabbaasna waa ka sugan tahay inuu sidaas yadaa yidhi cabdullaahi ibnu cabbaasna sidaas waa ka soo aroortay taabiciintana waa ka soo aroortay bacdigoodna waa ka sugantay almuhim fama istamtactum bihi minhunna ixtimaal baa ku jira lafdiga oo istimtaaca ma waxaa looga jeedaa nikaaxu lmutca guurka mutcada ama meher shardi waxa la yidhaahdo guuraan abadi looga jeedin bimacnaa si itlaaqa aan loo guursanaynin ee zaman mucayana uu caqadku ku dhacaayo oo marka horeba la guursanayo wakhti kooban baa guurka marka horeba caqadku ku dhacayoo la guursaday nikaaxa nikaaxulmutca la yidhaahdaa mar baa la ruqseeyey oo nebigu banneeyey sala allahu alayh wasalam laakiin markii dambe nebigu sala allahu alayh wasalam waa xaaraantinimay oo nebigu wuxuu reebay maalintii khaybar ayuu reebay oo xaaraantinimeeyey guurka mutcada ahlucilmiga qaarkood waxay marar dambena waa la banneeyey bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin dhowr goor baa mar walba inta la banneeyey haddana la xaaraantinimeeyey markii dambe taxriimka abadiga a baa lagu daayey jamaahiirta culammadu waa isla oggol yihiin in taxriimkii abadigaha lagu daayey laakiin waxaa la ysku khilaafsan yahay ruksada la rukseeyey ma hal mar quray ahayd mise ilaa saddex goor meelahaasaa la rugseeyey dhowr goor miyaasaa loo rugseeyey oo mar walba haddana markaa nahyi laga daba keena calaa kulli xaal kay doontaba ha noqotee taxriimka ayaa dembeeyey oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa xaaraantinimeeyey nikaaxu lmutca marka xaaraan weeye oo nebigu wuxuu nahiyey yowma khaybara can akli luxuumi alxumuri alahliya wa nikaaxi almutca dameeraha dadla joogga ah hilibkooda in la cuno waa reebayo waa nahyey guurka mutcada la yidhaahdana nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebay oo waa nahiyey dameeraha dadla jooggii sida hilibkoodu inuu xaaraan yahay joogto u yahay ayaa nikaaxulmutcana xaaraannimadiisu joogto u yahay ha yeeshee waxaa jirta zallo simbirirxa laga soo naqliyey cabdullaahi bnu cabbaas oo mas'aladaa wakhtiyada qaarkood uu yidhi waa bannaan tahay ayaa jirta markii dambena la yidhi waa ka noqday ilaa shucarada qaarkood ay ku tashniiciyeen qultu lishaykhi lama taala maxbisuhu yacnii mid baa gebiyey markaasuu yidhi waxaan ku yidhi sheikhii markii wakhtiga fadhigiisu iska dheeraaday war fatwadii ibnu cabbaasna maad iska qabsati ya oo dee meher shardi haatan samaysi haddaad mid kale samayn weyday maad meher shardi samaysi markaasaa lagu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas gabyaagiina waa kugu soo qaato saasuu markaasuu ma anigu sidaa uma bannayn waxaan u banay bimansilati daruura bimansilati daruuray aniga iga ahay mar kale waxaa laga soo naqliyey si itlaaqa uga noqday taasi si itlaaqa uga noqday maaha xoogaa inuu cidhiidhiyey weeye ka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen si dhammaystiran buu markii dambe uga noqday ra'yigaas oo ugu tegay guurka mu'aqadka ah ee wakhtiga kooban la guursanayaa ee shardigaa zamanka kooban ahi ku xidhan yahay shardi zamaniya ku xidhan inuu xaaraan yahay suurada nikaaxu mutcana ma aha inuu waxa weeye gabadh la guursado oo yacni caqadku itlaaq ku dhaco laakiin deg deg loo furo taasi nikaaxulmutca noqon mayso ee nikaaxulmutca waa in caqadka laftiisa lagu sheegaa waktiga loo guuriyeyba inuu yahay zamanka ah oo muxuu noqonayaa inuu yidhahdo waxaan kuugu guuriyey yacni sannad ama bil ama kada wakhtigaa la sheegaya caqadkaana lagu sheegaya ibaaxada tamatucu bannaan yahay zamankaasuu ku xidhan yahay hadhowna talaaq uma baahna waa guri kiradiisa dhammaatoo kale wax talaaqoo uu baahan yahay ma jiro zamankii baa ka dhammaaday nikaaxulmutcuun sidaa weeye markaa nikaaxa nikaaxulmutca la yidhaahdaa waa mid xaaraanaan bannaanayn haddaba sida saxiixa aayaddan in lagu fasiro jamaahiiru ahlicilmi ma qabaan jamaahiiru ahlicilmi ma qabaan in aayaddan lagu fasiro ee nikaaxulmutca loogama jeedo aayadda ee fama istamtactum bihi minhunna waxaa looga jeedaa nikaaxii sharcigaha baa looga jeedaa waayo isagaba istimtaac baa ku dhaca oo istimtaacii dee waa ku bannaanaadaa maadaamay sidaas tahay ixtimaalka lafdiga in la cuskado maaha macnaha looga jeeday waxay ahayd nikaaxay ahayd waxaana caddaynaya inay nikaaxa ahayd aayaadka ka horreeya waxay ku saabsan yihiin dumarka xaaraantaa bay ku saabsan yihiin ee sharcigu xaaraantinimeeyey guurkooda xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum ilaa uu ilaahay ka yidhi wa uxilla lakum maa waraa'a dalikum an tabtaguu biamwaalikum muxsiniina hayra musaafixiin markii intaa la yidhi dabadeed baa ilaahay yidhi fama istamtactum bihi minhun marka waxay daahir ku tahay in waxa weeye nikaaxii caadigaha ah looga jeedo waxaa laga tilmaamaya waa nikaax sharciya kaasaa istimtaaca laga tilmaamay kaasaa looga jeedaa jamaahiiru ahlicilmina saasay ku fasireen qolyaha shiicada qaarkood waxay cuskadaan aayaddan bay nikaaxulmutca doonaan inay u deliishadaan oo yidhahdaa aayaddan baa noogu deliila waxayna yidhaahdaan ujuurahunna baa ku jirtaa mushkaayadooda siiya tan mushkaayadda la siinayana waxay noqonaysaa nikaaxulmutca saasay yidhahdeen laakiin warka noocaasi sax ma ahae ujuurta waxaa looga jeeday meheradaa loo jeeday waayo meherka magacyo badan ayaa sharciga ugu soo arooray ujuur waa ka mid muhuur baa ka mid a mahri muhuur ujuur yacni sadaaq saduqaat lagu jamciyo waxaa ka mid a nixla nixal lagu jamciyo yani ilaa toban magac bay sheegeen calaa'iq baa ka mid a marka waxa weeye asmaadii meherku lahaa ayay ka mid tahay mawaadic kalena waa u soo aroortay iyadoo ujuur la itlaaqayo meheradana loo jeedo sida aayaddii axzaab oo kale yacni markii nebiga sala allahu alayh wasalam oo ilaahay sheegaayay dumarka uu xalaaleeyey waxa uu allah yidhi allaatii atayta ujuurahun yacni kuwii aad siisay meheradooda nebiguna mutca ma samayn nikaaxulmutca ha u idmo saxaabada qaarkoodee laakiin nebigu sala allahu alayh wasallam ma samayn waxaa kaloo caddaynaya an tabtaguu biamwaalikum muxsiniina hayra musaafixiin baa aayadda ku jirta muxsiniin hayra musaafixiin shiicada raafidada ahi waxay leeyihiin nikaaxulmutca ixsaan ma keensado oo laysa binikaaxin walaa bimilki yamiin milku yamiin iyo nikaax toonna ma aha saas aawadeed agtooda markaa ixsaanna wax la yidhahdo ma keensado waa zaani lmuxsan hadduu markaa waxa weeye nikaaxulmutacaa intuu doono hadduu soo sameeyey hadduu dib ka sinaysto muxsan ku noqon maayo aayaddana waxaa ku sugan an tabtaguu biamwaalikum muxsiniina hayra musaafixiin taa lafteedu waxay caddaynaysaa inaan waxa weeye nikaaxulmutca aan looga jeedin ayay caddaynaysa marka sidaas aawadeed yacni saxiixu waxay tahay waa inaynay markaa mansuukho aynay ahayn ay muxkamo tahay nikaaxulmutcana aan looga jeedin wuxuu idhi sheekhu allah qad aksara annaasu fi lmansuukhi min cadadin xaqiiqee waa badiyeen annaasu dadka ayaa badiyey fi lmansuukhi sheegista mansuukha la sheegayay badiyeen min cadadin tira ahaan bay badiyeen ama xag tira ahaan ayay u badiyeenoo tiro badan bay sheegeenoo mansuukh ah wa adkhaluu fiihi waxay gudageliyeen jinsiga mansuukh aayan aayaday gudageliyeen waa jamcu aaya aayadahaasoo laysa tanxasiru aan koobmaynin ee aad iyo aad u fara badan ayay markaa gudageliyeen jinsiga mansuukha oo yidhahdeen waa mansuukh wahaaka taxriira aayin qaado haaka waa ismu ficil amar khud bay la macno tahay wahaaka qaado taxriira aayin aayado taxriirka la taxriirinayo la qoraayo iyadoo muxarara oo hufan aayadahaasoo laa masiida lahaa wax dheeraada aan lahayn bimacnaa inta halkan lagu sheegay wax kaloo lagu soo dari karo oo la odhan karo waa mansuukh oo raajixi ma jiro yani ay raajix tahay inay mansuukh yihiin ma jiro ee saxiixu wuxuu yahay aayadaha mansuukhi waa inaan intaa ka baxayn cishriina labaatan qaado ama ishtiqaal laga dhigoo la yidhaahdo cishriina xararahaa ay xarara cishriina xararahaa cishriina labaatan qaado labaatankaasoo xararahaa ay taxriiriyeen oo kala hufeen oo qoreen alxudaaqu culammada xarfaanta ahi waalkubaru ay waalculamaa'u lkubaru ama waalmashaayikhu lkubaru iyo mashaayikhda waaweyne ay qoreen aayadihuu dabeed bilaabaya aayu tawajuhi xaysu lmar'u kaana wa an yuusii liahliihi cinda almowti muxtadaru beytkan wuxuu ku sheegay laba aayadood ay aayaadkaasi waxay tahay aayu tawajuhi waa aayadaha markaa sheegaaya jeesiga la jeesanayo oo salaada loo jeesanaayo xaysulmar-u kaana meel kastuu ruuxu ku sugan yahayba geestuu doono inuu u jeesto wa an yuusii liahliihi iyo inuu u dardaarmo ehelkiisa cinda almowti geerida agteeda uu u dardaarmo muxtadaru mid lagu soo xaadiray oo geerida ku soo xaadirtay muxtadaru waxay noqonaysaa ism mafcuul bay noqonaysaa mid lagu soo xaadiray oo geeridii ku soo xaadirtay yacni u dardaarmo oo ehelkiisa u dardaarmo bimacnaa waalidadii iyo qaraabadiisa u dardaarmo ayu tawajuhu wuxuu uga jeedaa shiikhu aayadda suuratulbaqara ku soo aroortay ee allah uu yidhi fa aynamaa tuwalluu fasama wajhu allah meel kastaa ku sugan tihiinba halkaas ayuu ahaaday yacni wejigii ilaahay bimacnaa qibladii ilaahay uu ahaaday iyo halkuu allah sharciyeeyey in loo jeestaa ay ahaatay wajhullaha culamada qaar waxay ku fasireen qiblatullah ama jihaduu ilaahay amray in loo jeesto ee sharciyeeyey halkaasay ahaatay aayadda ahlucilmiga qaarkood baa waxay yidhahdeen waa mansuukho shiikhuna waa doortay sheikhu waxaynu u jeednaa yacni suyuuti ayaynu u jeednaa oo waxay yidhaahdeen culammada sidaa odhanaysaa markii hore waxa furnayd oo bannaanayd salaadda ruuxu geestuu doono inuu ula jeesto ayaa bannaanayd yacni waajib ma ahayn jiha mucayana oo gaara in loo jeestaa mid waajiba ma ahayn markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu u jeestay xagga baytulmaqdis markii dambaa ilaahay wuxuu amray inuu kacbada u jeesto oo waxaa soo degtay wa min xaysu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam yacni meel kastaad ka baxdaba waxaad wejigaaga u jeedisaa xagga masjidulxaraamka kacbada u jeedi kacbada u jeedi marka aayaddani waa mansukhay yidhaahdeen fa aynamaa tuwalluu fatama wajhu allah waxaana lagu nasakhay aayadda qiblada in kacbada loo jeesto waajibinaysa taasaa lagu nasakhay waxaa laga soo wariyey sidaas cabdullaahi bnu cabbaas ha yeeshee cabdullaahi bnu cabbaas kama sugna oo sanadkaa lagaga soo warinayaa waa sanad daciifa weeye shaarixa laftiisuna waa caddaynayaa daciifnimadaasoo waxa uu tilmaamayaa laba dariiq bay kaga soo aroortay oo lagaga soo wariyey cabdullaahi ibnu cabbaas labada dariiq mid waliba waa daciif labada dariiqna isma kabayaan dariiqa koowaad waxaa soo saaray buu yidhi abu cubayd ayaa annaasikh walmansuukh u soo saaray iyo ibnu abi xaatim tafsiirkiisa iyo xaakim mustadraga iyo bayhaqi sunankubraha waxay ka soo wariyeen min ariiqi xajaaj ibni muxamed almisisi qaala anba'ana ibnu jurayj wa cusmaan ibni cataa can caطaa'i alkhuraasaani can ibni cabbaas waxaa marka uu tilmaamayaa in shaniga qibladu ay ahayd wixii ugu horraysay la nasakhay oo lagu nasakhay wa min xaysu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxau odhanayaa shaarixa ibnu xisaam sanadku waa daciifun jiddan oo aad iyo aad buu daciifu yahay ibnu jurayj oo mudallisi waa ku jiraa samaacna ma tasriixin waxayna weliba culammadu yidhahdeen waa qabiixu tadliis ibnu jurayj yacni tadliiskiisu waa qabiix oo waa xun yahay cid daciifa mooye cid kale kamaba tadliisiyo daciif intuu rido ayuu markaa tadliisiyaayoo cancana ku wariyaa waa mar labaadkee cataa alkhuraasaani oo ibnu cabbaas ka warinaya ibnu cabbaas kama maqlin oo sida imaam axmed iyo jasmiyeen a'immada xadiiska qaarkood cataa'u alkhuraasaani waa inaan waxba ka maqlin cabdullahi ibnu cabbaas wa kadalika waxaa kaloo ku sugan cusmaan ibnu cataana dacfigiisu waa daran yahay oo waa daciifun jiddan marka almuhim xadiiska sanadkiisu waa miduu dacfigiisu daran yahay wey ka kale lagu soo wariyeyna isaga laftiisuna waa daciifa saddex cillu uu sheegay marka maadaama cilalku sidaa u badan yihiin dacfigii waa daran yahay waa midda labaade waxaa kaloo raacda mar qibladu meeshii la doono in loo jeestaa ay bannaanayd oo ay furnayd meel kastaba in laysaga jeesan karo oo jiha mucayani in loo jeestaa dadka aynay saarayn ma jirin taasina waa arrin ku saabsan nakaaro xagga macnaha ah ila haddii lagu xambaaro fa aynamaa tuwallu fasama wajhu allah in looga jeedo ikhtiyaaran meel walba in loo jeestaa inay bannaanayd waxaa ka dhalanaysa inay jirtay wakhti gees walba laysaga jeesan karaayey ee axwaasha qibladu soo martay waxay ahayd maray laasim tahay in baytulmaqdis loo jeesto oo sunnada ku sugnaatay iyo markii dambe oo laasim laga dhigay in loo jeesto kacbada maraan labadaa ahayni oo meel kale in loo jeesta ay bannaanayd ikhtiyaaran salaadaha faralka ah ma jirin taasina waa nakaara filmacnaa ma sheegin shaarixu laakiin waxa weeye waa mid soo arooraysooo mawdica markaysaa ku sugan aayaddana inay nasakday waa jirtaa wa min xaysu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam baytulmaqdis in loo jeesto way nasakday laakiin jeesadka baytulmaqdis loo jeesanaayo aayaddan hore ma sheegin oo mid ay aayaddan hore sheegtay ma aha ee mid sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam ku sugnayd bay ahayd xadiiska bukhaariga iyo kayrkiina waa ku soo aroortay in waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu markay maka joogeen waxay u tukan jireen kacbada iyo baytulmaqdis inay isku beegaan oo kacbaday geesta kale ka mari jireen dabeedna isla mar keliyay u wada jeesan jireen kacbada oo baytulmaqdisna ku sii beegan yahay bay u wada tukan jireen markii nebigu sala allahu alayh wasalam u hijrooday waxay noqotay labadii jiha inay kala tagaan marka nebiga iyo saxaabadiisuba markaa waxay u jeesteen baytulmaqdis bay u tukadeen oo u jeesteen xadiiska bukhaarigu markaa wuxuu sheegayaa lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam u tukanayey baytulmaqdis u tukanayey waxaanu jeclaa qibladii nebi ibraahim oo kacbada ah in looga qiblo dhigo wuxuu jiraalinayey oo rajaynaya inay soo dego amar odhanaayo kacbada u jeesta waatuu allah yidhi qad naraa taqalluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam aayaddaa iyo aayadaha kale ee iyaguna amraayo in kacbada loo jeestaa soo degay marka macnaha ku saabsan ikhtiyaaran bay u bannaanayd meel kastaba in laysaga jeesta wax jiray ma ahayn marka aayaddanna waxay nasakhday qibladii sunnada ku sugnaatay ee ah baytulmaqdis in loo jeestoo loo tukado marka waxay tusaale u noqonaysaa min baabi naskhi alqur'aani lissunna in qur'aan nasakho sunne noocaasay tusaale u noqonaysa aayaddan waxaa kaloo culammadu ay ku fasireen tafaasiir kala duwan taabiciinta qaarkooda laga soo wariyey waa jiraan iyagana aayaddu inay mansuukho tahay laakiin naskhi wax laaziminayaa meesha ma taalo waayo naskhiga maxaa u shardiya inu yidhi waa in tacaarud meesha yaallaa labada daliil iska hor yimaadeen oo aynay kulmi karin ee haddii la kulmin karo naskhi noqon mayso waa mid waxaa kaloo u shardiya waa in la garanayaa siday u kala horreeyeen mid horreeyey iyo mid dembeeyey taa lafteedana ma cadda oo fa aynamaa tuwalluu fasama wajhu allah inay ka horraysay waajibinta la waajibiyey qiblada in loo jeesto inay taasi ka sii horraysay yada lafteeda daliil saxiixoo caddaynaya ma hayno gaayatu maa fi lamri waa asarka ibnu cabbaas isaguna ma sugna amaa aasaarta taabiciinta laga soo warinaayo sabab nusuulka sidiisaba saynu dib ka arki doonno sabab nusuulku xadiis marfuucu ka dhigan yahay ya xadiis marfuuca maadaamuu ka dhigan yahay wuxuu noqonayaa haddii taabici keliya uu ku joogo mursalkii oo kaleo la mid noqonaya laba taabici ama saddex taabici hadday soo wariyaanna waxaa imanaya shardi ku saabsan mursal la tacaduday weeye ma isquweynayaan mise isma quweynayaan imaamu shaafici waxa uu maray laba mursal marka la isku quwaynaayo waa inaynay isku shuyuukhu ahayn cidda irsaalisay saddexda taabici ama labada taabiciye irsaaliyey shuyuukhda waa inaynay wadaagin ee haddii shuyuukh taabiciin oo daciif oo kale ay wadaagaan waxay aqbali karaan in shiikh keliyo taabiciya ay ka wada maqleen oo daciif ah dee laba shay oo kala duwan inaanay isku quwayn baa iman karta ee taqwiyatu shayi binafsihi ay tahay in shay naftiisii lagu quweynayo shayguna ma suuragalaha isagu inuu isquweeyo isagaa jaabira isagaana majbuura isagaa wax kabaya isagaana la kabaya isagaa iskabaya waxay ka dhigantahay isagaa isu markhaati furaya ya isagaa isu markhaati furaya ka dhigan tahay marka waxa weeye aasaarta taabiciinta laga soo warinaya haddiiba la yidhaahdo waa asaxeen mid ay caddaynayaan oo bayine ay u yihiin maaha masaladaas marka laba shay baan labaduba sugnayn yacni waxa weeye tacaaruda inay kulmi karina meesha ma yaallo ee waa kulmi karaan waa midda labaadee taqadum uu ka horraysay aayaddani aayadda kale yaduna meesha ma taalo oo saxiixi taqadum saxiixay ka horraysayna meesha ma taalo idan laa naskha haddaba macna ahaan maxaa lagu fasirayaa waa istidraad bay iska noqon kartaayo ila naski hadda in laga hadlaa loo jeeday laakiin naafilatulqowl buu iska noqonayaa iyo ziyaado in xagga macnaha marka waxaa qudheeda la yala tilmaamo ilaa hadday jamcismayaan waa in la tilmaamaa wejiga ku jamcismayaan haddaba waxaa la soo wariyey aayaddan inay ku soo degtay dad qiblada garan waaye oo saxaabada ka mid ah goortuna habeen ay ahayd habeenkaasi uu ahaa habeen markaa madow oo daruuro iyo wax ay jireen qibladii ay garan waayeen dabeedna salaaddii qaarba gees u tukadeen iyagoo u qaba qibladii xaggaa inay ka xigto qolo walibana waa calaamadiisay halkay u tukatay markii waagu beryey ayay waxay arkeen qaarkood inaynay u tukan qibladii ee gees kale u tukadeen markaasay rasuulka u sheegeen sala allahu alayh wasalam markaasaa aayaddu soo degtay ayaa xadiiskaasi sheegaya laakiin xadiiska sidaa ku soo arooray waa daciif xadiis kaloo la macna oo isaguna sidaa ku soo arooraa jira dariiqyada sidaa lagu soo wariyee kala duwan ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen inay isku quweeyeen culammada isku quwaysay waxaa ka mid a ah sheekhu albani oo sifatu salaatiin nebiyi axaadiista sidaa ku soo aroortay riwaayaadka sidaa ku yimi waa isku kabay wuxuu gaadhsiiyey darajatu lxasan ligayrih sifatu salaadkana waa ku soo arooriyey asheekh maxamed naasiriddiin alalbani raximah ullah wuxuu caan ku ahaa inuu doono axaadiista inuu xaqiijiyo xadiis kasta oo soo deliishanayo inuu xadiiskaasi sugan yahay inuu sugo ayuu dooni jiray oo xadiis aanu ku qancin inuu sugan yahay ma deliishan jirin sheikhu manhajkiisu saasuu ahaa iska daa xadiisu isagu daliishanaya xadiis kasta oo uu kutubtiisa ku sheegaayo wuxuu dooni jiray inuu caddeeyo takhriijka xadiiskaas ama ijmaalan ama tafsiilan min xaysu alsixatu waadacfu ma saxiix baa ma daciif baa ma xasan baa inuu kala caddeeyuu dooni jiray oo meel saaro xadiiska xadiiskii ku saabsanaa qiblada inay saxaabada qaarkood qiblada garan waayeen sifatu salaadka waa ku soo arooriyey xadiidkana shiikhu waa quweeyey oo bimajmuuci turuq buu ku quweeyey waxaan halkaa tambiihinayaa marmar baa waxa dhacda sheikha taqwiyada axaadiista uu isku quweynaayo dacfigu ku sugan yahay nawcan maa tasaahul inuu yaro galo ayaa dhacda marmarka qaarkood wakhtiyada qaar shiikhu wuxuu sameeyaa axaadiista qaarkood bay culamada qaar waxay yidhahaan xadiiskan waa daciif sanad daciif buu ku yimi sanadkii isagoo isagoo aan eegin inuu dacfigiisu daran yahay iyo in kale ayaa daciif inay itlaaqeen oo aynay jiddan ku darin oo daciif jiddan aynay odhan ama mawduuc aynay odhan ama markaa daciifun jiddan aynay odhan daciif markay itlaaqeen uu sheikhu ictimaadaa dacfigaasi inaanu darnayn sida cibaarada ka daahirka ka muuqata dabeedna markaa xadiiskii uu xadiis kale laga yaabo inuu ku quweeyo waxaana laga yaabaa masderka xadiiskaasi ku sugan yahay markaa inaanu shiikha u sahlanayn inuu markaa gaadho weliba adif ilaa daalika waagii hore ee shiikhu markaa axaadiista aadka u takhriijinaayey baabka takhriijku markaa ma badnayn oo casrigan aad iyo aad buu u nooleeyey axaadiista nowcan maa in la kala hufo oo la kala hubsado aad iyo aad buu markaa sheikhu arrinkaa uu nooley marka kutubta xadiiska badankoodu waxay ahaayeen makhduud bay ahaayeen marka umahaatusitaha iyo musnadka imaam axmed iyo midhar caynkaasa marka laga reebo kutubta kale xadiisiga ah waxay u badnaayeen inay makhduuda yihiin bay u badnaayeen makhduudaadkana sida loo raajacaa ma sahlana oo nowcan maa cusri baa ku jira adayg baa ku jira waa kitaab ku qoran gacan ku qoran oo qalin lagu qoray ama khad lagu qoray marka sida fargurida uu ku qoran yahay loo raajaco wax lagala soo baxo isagoo mujalladaad badan ah mid sahlan ma ahayn waxaad ku dartaa inay kutubihii ku kala tafaraaruqsan yihiin maktabadaha kala duwana caalamka marka sidaas aawoodee wakhtiyada qaar wuxuu ictimaadi jiray sheikhu in caalim culammadii hore ka midii uu yidhaahdo xadiisku biisnaad daciif baa hebel ku soo wariyay xadiiskan dabeedna dariiq kale uu hayo oo dacfigiisu aanu darnayn baa laga yaabaa inuu dariiqaa kale uu yidhahdo labada dariiq baan isku quweynaya taas waa mid axaadiista aanu masdarkeeda isdul taagine markii hore sidaa ku quweeyey waxaa ka mida ah cala sabiil misaal xadiiska ku saabsan ilmuhu markuu dhasho in dhegta lagaga adimo xadiis baa ku soo arooray ibnu maajah wakhayruhu soo wariyey oo xasan markuu dhashay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu dhegta kaga addimay xadiiskaas sanadkiisu waa daciif xadiis kale ayaa jira adaanka dhegta lagaga addimaayo ilmaha ayuu sheegayaa xadiiskani waa daciif wuxuu arkay culammada qaarkood oo yidhi waxa uu soo wariyey bayhaqi fii shucab aliimaan xadiis ku saabsan adaankaa sanadkiisuna waa daciif caalimkii sheegay wuxuu yidhi sanadku waa daciif buu yidhi sheikhana markaa uma sahlanaan shucabuliimaan inuu raajico bayhaqi leeyahay oo waagaa makhtuud buu ahaayoo lama daabicin xadiiskii sheikhu waa taxsiiniyo wuxuu uhi wa xasanun ligayrih sow caalimkii yidhi biisnaad daciif baa nawcan maa tasaahul hadalkiisa ku jiraye dacfigu ma sahlanayn ee dacfi daran buu ahaa oo daciifun jiddan buu ahaa oo dacfi wax kabi karaya ma ahayn markii dambe ayaa shiikha ardaydiisii qaar ka midaa tusay oo waxay yidhaahdeen sheikh xadiiskii shucabuliimaan sanadkiisu waa kan waxaa shiikhii u caddaaday sanadkaa kale uu kan ku quweeyey dacfigiisu inuu daran yahay oo shadiid yahay sheekhud markaa waa ka noqday mas'aladiioo waxau yidhi xadiidku isquweyn maayo waa daciif waa tusaale fii bacdi alaxyaanna waxa dhacda inuu tirmidi oo kale xadiidka intuu sheego uu yidhaahdo wa fi lbaabi can fulaanin wa fulaanin wa fulaanin wa fulaanin oo uu saa u sardiyo fulaanada uu ka sheegayo tirmidi xadiiska iyaguna inay wax la macnaa soo wariyeen baa dhici karta wakhtiyada qaarkood shiikhu inuu ictimaado oo wax ku quweeyo oo uu yidhahdo xadiiskii sanado badan oo bimacnaa turuq badan oo kala duwan oo saxaabo kala duwan laga soo wariyaa loo sheegay marka xadiidku waxa weeye bimajmuuci turuqihi waa sugan yahay cala alaqal taasina waa dhacday cala sabiili mihaal waxaa ka mid a xadiidka soo arooray ee nebiga sala allahu alayh wasalam la weydiinaayo ducateebaa loogu rajo badan yahay xagga qabuulka qaala jawfu leyli alaakhir wa dubura asalawaati almaktuubaat tirmida xadiiska soo wariyey tirmidina wuxuu sheegay baabkan bimacnaa xadiidku sheegaayo saxaabo kale in laga soo wariyey waxaan jeclahay laba saxaabi oo kale inuu sheegay sheekh albaani xadiidkii waa quweeyey oo waxau yidhi xadiidku waa xadiis xasan ah xasanka wuxuu u jeeday waa xasan ligayri majmuuca markaa duruqdaasu isu geeyo waa isku quweeyey ha yeeshee shiikhu ma raajicin saxaabadan kale laga soo warinayo qadarka ay soo warinayaan ee laga soo wariyey shahaadadoodu maqaasira mise waa kaamilo oo labada jumle ee xadiidku ka kooban yahay labadaba miyay soo wariyeen saxaabadan kale mise hal jumloo ka miday soo wariyeen tirmidi iskuma laasimiyo marka uu leeyahay wa filbaabi kada xadiidka uu soo arooriyey isagoo sidaa u dhan cid kale inay soo warisay inuu ku tilmaamayo waxaa dhici karta qiطca yar oo xadiidka ka mida ah oo cid kale soo warisay inuu ku ishaaro cala sabiili misaal xadiidka abiwaaqid alleysi ee ku saabsan inuu yidhi kharajnaa maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wa naxnu xudasaau cahdin bikufrin famararnaa biqawmin yackufuuna cala sidratin lahum alxadiis waa xadiiska daato anwaad ku caanbaxay xadiiskaa tirmidi markuu soo wariyo oo uu xadiiska quweeyo wuxuu odhanayaa wa filbaabi can abi hurayrata wa abi saciidin xadiiskaa daato anwaadna cid kale oo soo warisay lama hayo muxuu uga jeedaa tirmidi markuu leeyahay wa filbaabi can abi hurayrata wa can abi saciidin wuxuu uga jeedaa qidcada yare xadiiska ugu dambaysa waladii nafsii biyadi latarkabunna sanana man kaana qablakum qadarkaa yar ee ugu dambeeya latarkabunna sanana man kaana qablakum intaasaa abu hurayre iyo abi saciid iyo axaadiistii laga soo wariyaa waafaqaysa oo latattabicunna sana man kaana qablakum iyo latarkabunna sana man kaana qablakum axaadiistaasuu ishaaraya waa axaadiis caana laakiin xadiidkan daatu anwaad intan kale cid kale oo soo wariso abiwaaqid aan ahayn yacni lama sheegin marka qadarka uu leeyahay wa fil baabi wuxuu uga jeedaa qidcadaa yar buu uga jeedaa aan u soo noqonno xadiiskii hore xadiiskii hore tilmaamayey duco waxa ugu rajo badan xagga qabuulka jawfu leyli alaakhir wa dubra salawaati almaktuubaat imaamu tirmidi markuu sheegaayo in baabkan saxaabo kalena wax looga soo wariyey hadalka imaam at-tirmidi wuxuu u jeedaa qidcada hore u jeedaa taasaa shawaahid leh saxaabadan uu sheegayayna laga hayaa axaadiis laga soo wariyoo la macnaa amaa qadarkan dambe ee sheegaysa dubura salawaati almaktuubaat yacni dariiq kale looma hayo dariiq kale looma hayo sidaas aawadeed yacni taasi waxay ku dhacday inaanu shiikhu markaa raajicin shahaadadan markaa inay qaasiro tahay iyo inay taammo tahay aanu kala eegin marka fii bacdi alaxyaan bay dhacdaa shiikhu saasoo kale inuu u tasaahulo oo ama hadal kale u ictimaado ama markaa yacni u ictimaado tadciif biisnaan daciif ou is yidhaahdo dacfigu ma darna isagoo isagoo aan hubsan ama filbaabi markaysagaa inuu tirmidi ama cid kale ay sheegto in xadiidkan markaa mid la macnaa saxaaba laga soo wariyey u cuskado marka asalku wuxuu yahay shiikhu wuxuu quweeyo in la aqbalaayo asalku weeye laakiin marmarka ay caddaato in waxa weeye aanu markaa taqwiyadu meesheedii aynay dhicin dee waxaa la raacayaa xujadiiyo sixadaa la raacaya taqliid acma oo idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami looma baahna aan soo noqonna xadiiskane xadiiskani turuqda uu leeyahay isma kabayso isma quweynayso walow shiikhu haba isku quweeyo isagoo namadka aynu sheegnay laga yaabo inuu cuskaday sifatu salaadkoo markaysaga ha ku quweeyo ama kutubihiisa kale qaar ka midaba ha ku quweeyey xadiiskan sheegaya in qibladii la garan waayo qoloba gees u tukatay saxiixu wuxuu yahay isma quweynayo mana sugna wallaahu aclam macnaha lagu fasiraayo haddaba aayadda macaani dhowray ay culamada qaarkood qaarba mid ku fasireen qaar waxay ku fasireen in looga jeedo ruuxa safarka ahi ee socodka ku jira salaadda sunnadaa markuu tukanaayo inuu daabbaddu meeshay ula jeesataba inuu u tukanayo sidaa waxaa ku fasiray cabdullaahi bnu cumar oo muslim waxa uu saxiixiisa ku soo wariyey oo cabdullaahi bnu cumar ka soo wariyey inuu yidhi cabdullaahi bnu cumar kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yusallii wa huwa muqbilun min makkata ila almadiinati cala raaxilatihi xaysu kana wajhuh qaala wa fiihi nazalat faaynamaa tuwalluu fahama wajhu allah yacni nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa eh, mid tukanaya ayuu ahaa isagoo maka ka yimi oo madiino ku socdoo daabbaddiisa saaran wuxuu u tukanayaa halka wejigiisu yahay yacnii xagga madiinuu ku socdaa qibladiina waa ka sii jeedaa sidiisaasuu u tukanayay daabaddiisana waa saaran yahay oo daabaddii baa la soconaysaa salaadda uu tukanayana waxaa loo jeedaa sunne ayaa loo jeedaa oo faral inaan sidaa lagu samaynayn waa laysla ogol yahay hadday idiraar tahay waa halkeeda haddii qofkii ikhtiyaar aanu lahayn oo gaadhi uu saaran yahay gaadhigiina la soconaayo loona joojin waayey salaaddiina uu ka baqay inay ka tagto sidiisaasuu ku tukanaya taasi waa xaalatulibdiraar waa ka fursan waah laakiin sunnaha wuxuu samayn karaa isagoo gaadhiga joojisan karaya ayuu sidiisa u tukan karaa xaggii qibladana isagaan u jeedin ayuu sunnihii sidaa isaga tukan karaa axaadiisina saasay ugu soo aroortay cabdullahi bn cumar wuxu uhi wa fiihi nazalat faaynamaa tuwalluu fahama wajhu allah yacni taasay ku soo degtay aayaddani shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa muqadima fii usuuli tafsiir waxa uu tilmaamay laba cibaaro in farqi u dhaxeeyo in qiso la sheego oo la yidhaahdo arrinka nooca noocaasaa dhaco fa anzala allahu kada nooca wuxuu yidhi waa sabab nuzuul sariix ah oo sabab nuzuulnimada ku cad ibnu taymiya odhanaya muqadima fi usuuli tafsiir nooca labaad waxa weeye in la yidhahdo fiihi nazalat fiihi nazalat wuxuu sheikhu yidhi ixtimaal baa ku jiro culammada qaarkood sabab nuzuul kuma xambaaraan aimada xadiiska qaarkood noocan hore axaadiista musnadka waa soo geliyaan laakiin noocan kale a'immada qaarkood ma soo geliyaan axaadiista musnadka inay ka mid tahay waayo waxay aqbali kartaa in looga jeedo cumuumka aayadday gudagelaysaa oo calaa sabiili tafsiir cumuumka loo gelinayo macnaha noocaasana wuxuu ku sharxay risaaladiisaas la yidhaahdo muqadima fii usuuli tafsiir marka haddaba cibaaradii ixtimaalku ku jiray wa fiihi nasalat ayuu markaa xadiiskani ku yimi waxaana caddaynayaa inaan mar walba sabab nusuul aan looga jeedin waxaad arkaysaa intaasoo umuuroodoo kala duwan oo mid walba la odhanayo fiihi nazalat fiihi nazalat fiihi nazalat aayad keliya ilaa afar arrinoo kala duwan iyadoo la odhanayo way ku soo degtay waxaa loo jeedaa buu shiikhuu yidhi ibnu taymiye weeyaane cumuumka aayadday gudagelayaan tafsiir labaad waxaa lagu fasiray in la yidhaahdo fa aynamaa tuwalluu fa thamma wajhu allah meel kastaa joogtaanba xagga qiblada u jeesta sidaana waxaa laga soo raray mujaahid oo taabiciinta ka mid a ardaygii ibnu cabbaas ah shaariixa kitaabkuna wuxuu odhanayaa sanadkiisu waa jayid oo sanad jayidu kaga soo arooray mujaahid قال mujaahidun fii qawlihi faaynamaa tuwalluu fahama وجه allah qaala xaysumaa kuntum falakum qiblatun tastaqbiluunaha alkacba asnadahu canhu tirmidiy wabnu abi xaatim wa isnaaduhu jayid nowcan maa lafdiga ixtimaal baa ku jiro macnaha markaa mujaahid sheegay haddaan wax kale loo cuskannin oo aan lagu kabin daahir kuma aho macnaha mutabaadirkee soo degdegaya maaha waxaa kaloo lagu fasiray in laga tilmaamayo marka qiblada la garan waayo in macnaha laga tilmaamayana waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray in looga jeedo dagaalka marka lagu jiro cinda almusaayafa oo ciidanka isdhex galo oo qiblo in la qaabilo aan la awoodi karaynin la isbaacsanayo jihaadkii baa lagu jiraayo yacni wa xaalu salaaddiina waxaa laga baqay inay baxdo yacni ciidankiina waa isdhex gala qiblo looma jeesan karo xaalatu daruura weeye taana culammada qaarkood baa ku xambaaray oo noocaa waxaa ku soo aroorayba aayaddii suuratulbaqara ayaa ku soo aroortay axaadiistuna waa sii caddaysay oo waa sii bayaamisay oo iyadoo qiblo la qaabilaya iyadoon la qaabilayn fa in kaana alkhawfu ashadda min dalik waata axaadiistu sheegaysaa haddii cabsidu sidaa ka sii daran tahay yani waxa weeye u tukada markaa waxa weeye tukada mustaqbil qiblati wagayri mustaqbiliha yani sidaa ku tukada fain khiftum farijaalan aw rukbaana aayaddanoo allah wuxuu yidhi haddaad baqdaan oo bimacnaa baqasho daran aad baqdaan cadowgii aad ka baqanaysaan oo qibladii aydaan qaabili karaynin idinkoo wax fuushan iyo idinkoo caga ku soconaya mid walba tukada xurmada salaadaa la ilaalinayaa oo salaaddii waxa weeye aad iyo aad bay weyntay xaalkaas salaaddii layskama saamixin xaaladaha noocaasay culammada qaarkoodba mid ku xambaareen aayaddana waxay yidhahaan waa muxkamo marka calaa haada waxay noqonaysaa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigeedu waa caam laakiin muraadka looga jeedaa khusuus weeyi oo khaasnimaa looga jeedaa ixtimaalaadka xaalaadka ay aqbalaysana waxa fiican in waxa weeye xaalaadkaa lagu wada xambaaro ra'yiga culamada qaarkood ay qabaan ha yeeshee shaarixa kitaabku wuxuu dooranayaa asarka ibnu cabbaas in lagu fasiro wuxuu odhanayaa waa sababnuzuulo sababnuzuulkuna xukmu rafci buu leeyihi mar hadduu xukmu rafci leeyahay isagaa ha lagu fasiro xaaladahan kalena adillo kalaa laga qaata laakiin waxaa ku soo arooraysa sababunuzuul inay tahay ixtimaal baa ku jira waata ahlucilmiga qaarkood ay leeyihiin wa fiihi nasalat muraadka looga jeedaa waxay tahay cumuumkay gudagelaysaa waa midda labaad ee haddii laga soo qaado sababunuzuul inay tahay sababunuzuulku xukunku inuu ku gaar yahay sheegi mayso alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelin waxale lafdiga caamnimadiise sababta gaarnimadeeda ma laha alal haddii laga tegi waayo sabab nusuulku hadduu koobsaday wasfi cilanimo faa'iidaynaya cumuumku markaa wuxuu noqonayaa bixasabi nawci lwasfi sifadaasi noocay tahay buu markaa noqonayaa lagu caamiyeelaya noocaas ayaa lagu caamiyeelaya waatuu ibnu cusaymiin odhanayo wاctabir اlcumuuma fii nasin uhir ama khusuusu sababin fama ctubir maa lam yakun mutasifan biwasfi yufiidu cilatan fakhud bilwasfi yani cumuumka ictibaari nas la soo naqliyey caamnimadiisa markaa ictibaariyo waa caam dheh alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab sababta gaarnimadeedana lama ictibaarinayo lama eegayo waxaan la eegayn maa lam yakun mutasifan biwasfi yufiidu cilatan fakhud bilwasfi waa inta sababtu aynay koobsanin ama aynay ahaanin sifo wasfi aynay ahaan wasfigaasoo cillanimo faa'iidaynaya sababtiibaaba waxay noqotay wasfi bay noqotay ama sifo cillanimo faa'iidaynayay noqotay cilladaasaa markaa lagu gaar yeelaya xukunkii fakhud bilwasfi marka calaa haada sida fiicani waxay tahay in la yidhaahdo qiblada ikhtiyaaran inaan loo qaabilinoo looga tago ama baytulmaqdis loo jeesto aayaddu sheegi mayso waana cumuumu yuraadu bihi alkhusuus waxayna u dhacaysaa xaaladaha bannaane ama daruurada ah ama jawaaska ahe safarkoo kale la yahay salaadda sunnada ah yacni geestaad u jeeddaba inaad u tukanayso adoo soconaya ama rakuubkaagii saaran ama xaaladda daruuradee daruuradu keensatay ama qibladii aad garan weyday axwaashaa ku camim ha soo gelinin ikhtiyaaran in looga jeesto meel kale loo jeesto calaa haadaa waxay noqonaysaa aayaddu waa muxkamo xaaladahaasaana lagu xambaaraya aayadda labaad waxay ku saabsan tahay wasiyaday ku saabsan tahay wa an yuusii liahlihi cinda almowti muxtadaru wa an yuusiya la odhan maayo nadmigaa jabaya yuusii baa la odhanaya oo antu naasibay ahaydeen nasbadii maxaa loo waayey waxaa lagaa jawaabayaa carabta qaarkood baa wax ku rafciya anta ama aan waxba ku nasbin waxaa ka mid a shaahidka naxwiga ah an taqra'aani calaa asmaa'a wayxakumaa yani an taqra'aani calaa asmaa'a wayxakuma mini salaama wa an laa tushcira axada an taqra'a ma odhanay an taqra'aani buu yidhi marka bacdi carabta ka mida baan anta wax ku nasbin calaa haadihi luga ay ku soconayso qiraa'a ahaanna qiraa'o shaada waxaa la akhriyey waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca an yutimmu aradaaca waa qiraa'a shaadda yutimmo inaan la nasbina la rafciyo qiraa'o shaadaa la akhriyey waxaa lagu tawjiihinayaa in la yidhahdo anta waxaa la dhigay marka waxa weeye maada markaysagaa meesheedii oo waa lagu xambaaray ama la yidhahdo bacdu alcarab inaanay waxba ku nasbin baa lagu socday yacni markaa luqadaasay ku timi bacdulcarab inaanay waxba ku nasbinnin luqadoodaas ayay ku timi ama la yidhahdo anta ayaa mukhafafa min asaqiila ah oo sidaa dambe waa sida kuufiyiinta laftoodu maraan marka calaa haada tanna wejigaasay ku imanaysa tawjiihiyada halkaasoo kale lagu sameeya lagu samaynaya aan u soo noqonno aayadda aayadda waxaa loo jeedaa aayadda suuratu lbaqara ku soo arroortay kutiba calaykum ida xadara axadakum almowtu in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalidayni walaqrabiina bilmacruufi xaqan cala almuttaqiin aayaddaasi waxay sheegaysay waajib inay tahay oo la waajibiyey ruuxa marka geerida asbaabteedu ku soo xaadirto xoole hadduu ka tegaayo inuu u dardaarmo inay waajib ku tahay labada waalid iyo iyo qaraabada kale ee dhowaanshaha badan marka aayaddu soo degaysana labada waalid dhaxal may qaadan jirin ubadkaa xoolaha iska lahaayoo qaadan jirin oo aayaadkii dhaxal kuma soo degin marka labada waalid dardaaran bay lahaayeen loo dardaarmo oo wax loo cayimo oo la yidhaahdo waalidaday waxaasay leeyihiin waxaa siiya ubadkaana xoolaha qaybsan jirin marka aayaddani wakhtigaasay soo degtay waxay waajibinaysay labada waalid in loo dardaarmo iyo qaraabada dhowaanshaha badan kitaabada waxaa looga jeeda iijaab la waajibinayo kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowtu ay asbaabu lmowti geeridu ficlanba hadduu qofka ku soo xadirto u dhinto dee ma dardaarmi karo ee maxaa looga jeeda wax geerida ka soo horreeyo muqadimaadkii iyo hordhicii geerido asbaabtii geerido sakaraadkii ah markay ku soo xaadirtaa loo jeedaa in taraka khayran waa maalkaa looga jeedaa haddaanu xoolo lahayn muxuu dardaarmi alwasiyatu lilwaalidayni taasaa la faral yeeloo la waajibiyey taas ayaa la faral yeelay marka wuxuu noqonayaa kutibada naa'ib faacilkeedu alwasiyatu buu noqonayaa in taraka khayran jawaabu shardigeeduna wuxuu noqonayaa falyuusi lilwaalidayni waalaqrabiin oo wax daalli u ah alwasiyatu lilwaalidayn walaqrabiin taasi waa macno ahaan ama laqba ahaan sida marka loo xallinaayo yani weeye haddaba aayaddan waa la nasakhay jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen aayaddu waa mansuukho waa la nasakhay naasikhii baa la ysku khilaafay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen aayaadkii dhaxalka ee suuratu nisaa ku yimi baa nasakhay waa qowl waana siday u badiyaan culammadu qowl labaad wuxuu leeyahay maya waxa nasakhay xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ee nebigu markaa uu yidhi ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqahu fala wasiyata liwaarisin ilaahay waa siiyey mid kastoo xaq u saaxiiba xaqiisii waa siiyeye wax dardaarani uma sugnaan mid wax dhexlaaya oo ruuxu hadduu dhexal leeyahayoo wax dhexlaayo looma dardaarmayo oo inuu laba qismi inuu qaato oo qaybna dhaxal ku qaato qaybna dardaaran ku qaato dee waxa weeye ma aha wuxuu xaqa u lahaa ilaahay baa u sheegay dhaxalnimunbuu ku qaadanaya marka wax dardaarana ma leh haddii xataa loo dardaarmo in dardaarankaa la fuliyaa ma bannaana cid wax dhaxlaysa cidday doontaba ha noqotee looma dardaarmi karo haddii ay dhacdana lama fulinaayo waayo sharcigay khilaafsan tahoo wasiyadaasi waa wasiya baaila dardaaran baaila weeye xadiiskaas sidaa ku soo arooray duruq fara badan buu leeyahay culamo badanoo muxadisiinta ka mid ah waxay dhahaan xadiisku waa mutawaatir aaxaad ma aha darajatu tawaatur buu gaadhay mutawaatir weeye culamo badan baa jasmiyey sheekh albani laftiisuna waa caddeeyey xadiisku inuu mutawaatir yahay duruq badanna waa soo arooriyey suyuudi iyo culamo kalena horay u sheegeen inuu mutawaatir yahay xataa culammadii hore mutaqadimiinta qaar baa laga soo naqriyey marka bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen xadiiskaasaa lagu nasakhay oo aayadda nasakday laakiin culammada qaar baa diidan xadiis inuu aayad nasakhi karo marka horeba diidan culamada jamaahiirtu waxay leeyihiin xadiisku daalli buu u yahay naasikha laakiin naasikhu waa aayadaha oo waayo xadiisku muxuu sheegay ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqahu halkuu ku siiyey yani fii aayaati lmawaariis aayadaha dhaxalka marka maadaama uu aayaadkii ku ixaaleeyey oo tilmaamay waxay taasi tilmaamaysaa aayaadku inay yihiin kuwa nasakhay xadiiskuna waa daallun calaa anaskhi lannaasikh saasay jamaahirtu mareen ha yeeshee bacdii culammada ka mida ah sida kale marayoo waxaa ka mida culammada sida kale martay sheikha la yidhahdo abu cabdillaahi alqurtubi saaxibu tafsiir oo waxau idhi naasikhu wuxuu noqonayaa xadiiskuu noqonayaa ee aayadda ma aha sida saxiixi waa saasuu yidhi abu cabdillahi alqurtubi waa saaxibu tafsiir aljaamici liaxkaam alqur'aan waayo haddaan xadiidku soo aroori lahayn labada aayado isma diideen oo waxay noqon lahayd oo lagu kulmin lahaa dardaarankana dee wixii loo dardaarmuu qaadanayaa dhaxalkana dee wixii ilaahay siiyey ayuu qaadanayaa marka labadii isma diideen tacaaruda inay kulmi karin meesha ma timaadeen lowlaa haddaan xadiisku soo aroori lahayn oo labada qayboodba inuu wax ku qaato midna aayaddani ay siisay middana aayadda kale ay siisay baa ka iman lahayd taa laakiin waxaa diiday xadiiskaa diiday falaa wasiyata liwaarisin laakiin aayadda kale ee suuratu nisaa may sheegin falaa wasiyata liwaarisin may sheegin idan maadaama aynay sheegin jamcigaasina uu suuroobi lahaa waxa jamcigaa diidayna xadiiska yahay waxay caddaynaysaa naasikhu inuu xadiiska yahay abuu cabdillahi alqurtubi halkaasu ka saara bacdi kale culammada ka midna saa waa ku raaceenoo yacni waa doorteen wejiga noocaasay doorteen oo ay ku tageen calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay aayaddu mansuukhay noqotay jamaahiirtaana ku tagtay bale bacdi culamada ka midii waxay waa ijmac culammada yidhi waa ijmaac waxaa ka mid a ibnu qaasim alcabaadi waxa uu yidhi ijmaac weeye inay aayaddu mansuukha tahay bacdi kale haddaba waxay yidhaahdeen mansuukha ma aha ibnu xasmi baa ka mid ah aad wuxuu ugu nuxnuxsaday aayaddu inay muxkamo tahay muxkamo inay tahay buu ku nuxnuxsaday ee cumuumkeedun baa la khasisay buu yidhi oo see loo khasisay aayaddu waxay sheegaysaa in labada waalid loo dardaarmo iyo qaraabada dhowaanshaha badan xadiidkan aad sheegaysaana wuxuu sheegayaa cid wax dhaxlaysa inayna dardaaran lahayn haddaba labada waalid mar walba wax ma dhaxlaan ikhtilaafudiin hadduu yaallo oo labadii waalid ay markaa yihiin oo kale gaalo ay yihiin waladkiina uu muslim yahay dee ikhtilaafu diin baa yaallo inuu wax dhaxlo maanic baa u diiday xaalkaa labada waalid aanu waxba dhaxlaynin ee maanicu u diiday in wax loo dardaarmo dee lama diidaayo waa loo dardaarmi karaa markaas marka waa loo dardaarmi karaa cumuumkii ku saabsanaa labada waalid ha loo dardaarme itlaaqna ee caamka ahaa baa wax laga reebay oo waxa laga reebay markay wax dhaxlayaan yaan loo dardaarmin marka in cumuumkii la khasisay ayuunbaa meesha timi muxkamo weeye cumuumkii baa la khasisay maxamed alamiin ashinqiiti waxau odhanayaa sidaa lafteeda haddii lagu socdo in cumuumkaa la khasisay mansuukho inay tahay ka bixi mayso oo ijmaacii culammada qaar soo naqliyeen kama hor imanayso waayo waxaynay uga hor imanaynin caamku markuu soo arooro ma ahaayey caam aan cumuumnimo loogu camal falin mise ahaayey caam cumuumnimo loogu camal falay hadduu yahay caam aan cumuumnimo loogu camal falin oo deed la khasiso iyadoo aan caamnimadaa loogu camal falin takhsiis qumman weeyo nasti ma aha laakiin markii lagu camal falo caamnimo loogu camal falay dabadeed oo suwarka laga reebi doono iyo suwarka kaleba la sameeyey oo sidaa loo qaatay oo loogu camal falay mar dambe hadduu soo arooro taksiis wax laga reebayo oo laga saarayo naski bay markaa lafteeda noqonaysa wain ataa maa khasa bacda alcamali nasakha walghayru mukhasisun jadiid saaxibulmaraaqi waa ka odhanaaya baydkuu soo qaataye hadduu yimaado yacni maa khasa bacda alcamali yacni daliil khasisaya markii caamkii caamnimo loogu camal falay dabadeed daliil khasisaya hadduu soo arooro nasakha qadarkaasuu ka nasakhaya ila qadarkani macmuul buu ahaayo muxkam buu markii hore ahaa markii dambena waa la zuuliyey wuxuu ka dhigan yahay xukun la rafciyey ya xukunku yani wuxuu ahaa sharci iyo hadda sharci ma aha markaa lagu camal falayo dee waa kala duwan tahay marka idan taasi naski buu noqonaya walghayru mukhasisun jari nooca kalena mukhasis markiisa eh, ayuu noqonayaa oo wuxuu noqonayaa mukhasis quman buu noqonaya marka waxa weye calaa kulli xaal sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan waa inay aayaddu cala litlaaq mansuukha u tahay eh, saas yadaa bay markaa jamaahiirta qabaan sida marka ibnu xasmi haddii lagu socdona waxay noqonaysaa badankii aayaddu intay sheegaysay ila xaalaadkan ay sheegaya waa xaalado naadire oo aan badnayne waxay noqonaysaa inay waxa weeye marka inta kale ay mansuukho tahay bay markaysa waxa noqonaysaa sheikhu waxa uu yidhi aayu tawajuhi ay hiya aayadaha markaa mansuukha ahi aayu tawajuhi waa aayadaha markaa jeesiga ku saabsan aayado badan laga tilmaami maayo waa hal aayad ee nadmigu ku hagaajisanaya aayu markuu yidhi xaysul mar'u kaana meeshuu ruuxu ku sugan yahayba inuu u jeesto yani meeshii hortiisa ah fa inamaa tuwallu fasama wajhu llah sida saxiixa waa inayna mansuukha ahayn loogana jeedo cumuumun yuraadu bihi alkhusuus ee ikhtiyaaran baa meel kale loogu jeesan karaa iyadoo idiraaran aynay ahayn salaadaha faralka ah muraadku ma aha wa an yuusii liahlihi iyo inuu u dardaarmo ehelkiisa cinda almowti geerida agteeda muxtadaru mid lagu soo xaadirayoo asbaabtii geeridu ku soo xaadirtay iyaduna waa mansuukho taa labaad inay mansuukho tahay baa raajixa oo qawiya ee iyada saa inoogu qabo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk